fahmi karno qofka dadka sida tooska ula nool sida eelkiisa sida deriskiisa sida saaxiibkiisa hadday qof khayr ku tilmaamaan waa qof khayr laakiin qof saacad la nool ama laba saacadood la nool ama nusaac la nool ma yaqaano waxa weeyaan khulaasadiisii sidaasay noqotay tan kalena qofka markuu amarka ilaahay qaato oo uu xadiiska nabiga ku dhaqmo waxaa ilaahay u fura albaabada khayrka markaasaa albaab albaab u furaa xasanadana wanaageeda waxaa ka mida inay qofka ku hanuunido xasano kaloo ka dambayda markaasuu wuxuu noqonayaa khayru naasi qofku fa kaana wuxuu ahaaday shaanu haadaalxadiidi xadiidkan arrinkiisu cadiiman mid weyn wa haadihi nafsiyatu nafsiyadan nafsiyadan albashariyatu ee banu aadanka loo nisbeeyey allatii bashariyada yukhbirunaa uu nooga warrama bihaa bashariyada alrasuulu rasuulka sala allahu calayh wasalam laa najidu heli mayno tacriifaa la qeexideeda cinda ruwaadi alakhlaaq dadka akhlaaqda raadiya agtooda oo min dawi takhasusaati dadka takhaqusaadka u saaxiibkaa ka mid ah takhaqusaadka adtarbiyati ee tarbiyada loo nisbeeyey iyo wathaqaafaati oqoonyaalka oqoonnada alcaaliyata ee aad u sarayda mahmaa samad si kasta oy u sara marto shahaadaatum shahaadooyinkooda wuxuu leeyahay shiiquu bashariyada sida loo barto oo qofkiisa wanaagsan qofka kale looga garto qaabka nabigu noogu sharaxay sala allahu calayh wasalam ma dhici karto cid kale oo basharka ka mid ah inay u sharaxdo hal kelimoo kooban uu noogu sheegay qofka khayr kale iyo qofka kale wax lagu kala garanayo qofka eelkiisa saaxiibkiisa dariskiisa qof khayr ay u arkaan waa qof khayr intaas waa kelimo waaxida hal jumlo oo kooban oo bashariyadana barayda laakiin banu aadanka kale takhahusaad kala duwan ayagoo leh oo weliba ku takhahusay oo ku qaatay waqti dheer barnaamijka tarbiyada iyo ayagoo shahaadooyin aad u sarreeya ku qaatay haddana ma dhici karto kelimad sidaas u kooban inay xaqiiqada qofka banu-aadamka ku sheegaan bal waxaa dhici karta ayagoo inta ku bilaabay oqoontooda heer hoose heerka ugu sarreeyey ka gaaray tajaarub dhaadheer banu aadamku maray natiijo salbiya inay gaaraan oon xaqiiqadii ka tarjamayn natiijo oo khilaafsan xaqiiqada iyo waaqica si kasta oo u yidhaahdaan waxa weyan culummada tarbiyada ee aan aqoontoodu ku dhisnayn diinka islaamka waxay gaarayaan marka dambe salbi iska daa inay hal jumla ku cabiraan xaqiiqada qofka iska daa taas وhaadihi nafsiyatu nafsiyadda nafsiyadda albashariyatu banu aadamka loo nisbeeyey allatii nafsiyadda yukhbirunaa biha rasuulu rasuulkuu nooga warrama sal اllahu calayh wasalam laa najidu heli mayno tacriifahaa la qeexideeda qof saas noogu qeexa cinda ruwaadi اlakhlaaq dadka akhlaaqa raadiye agtooda kama helayno dadka taqaqusaadkooda dhan ku qaata akhlaaqda iyo aadaabta iyo tarbiyada oo min dawi taahusaati taahusaadka dadka u saaxiibka ka mida taahusaadka atarbawiyati oo tarbiyada loo nisbeeyey iyo wahaqaafaati oqoonnada alcaaliyati sarayda mahmaa samad si kasta oo ay u sara marto shahaadaatuhum iyo derajo kasta oo ay sheegtaan shahaadada ay wataan waqad taqdi lbashariyatu bashariyadu inay ku dhammaataa la arkaa waqad taqdi inay dhammaydo aa albashariyatu banu aadanka dahran zaman dahran waqti waqtigoo min asamani zamanka ka mid a ah, iyo wa alwaanan nuucyaal nuucyaalkaasoo min atajaarubi tijaabooyinka ka mid a ah. tijaabooyinka intaasoo midab oo ka mid ah inay dhammeeyaan waxayna u dhammaynayaan lilwusuuli inay gaaraan ilaa bacdi alqawaa'idi qaacidooyinka gabal ka mid a ah, qaacidooyinka alakhlaaqiyati ee dhaqanka suuban loo nisbeeyey inay qawaacid iyo aas-aasiyaad ka gaaraan akhlaaq wanaagga waqad laa tasilu inaysan gaarin bashariyadii ayaa dhici karta ilaa ilaa qawaacidda qawaacid maahan mukhaalifatin khilaafsan lilfitrati اlbashariyati dabeecadda ilahay dadkaba ku abuuray say u wadaan u wadaan u wadaan marka dambe waxay gaarayaan wax khilaafsanba qaabka dadka ilaahay u abuurayba oo xaqiiqada khilaafsan laakiin irasuulu rasuulka sala اllahu calayh wasalam rasuulka alummiyu oo aan wax qori jirin rasuulka wax weligiis ma qorin hal xaraf ma qoro wax meel ku qoranna kama kiciyo oo ma akriyo wax alla wuxuu sheegaya waa waxyi ilaahay u waxyooday oo qalbigiisa ku jira bes asagoo saasa hal kelimaduu ku cabira bashariyada sida loo barto qofka bashariga laakiin inta ninkaanu dugsi hoos uga bilaabo mid dhexe mid sare maro oo baaji qaato mastarkii diyaaro digtooradii qaato oo haddana yahaa khibro labaatan sanaa waday haddana salbigu soo saara iska da inuu hal kelimad ku cabire xaqiiqadii akhlaaqda wanaagsan mid ka soo horjeeduu gaara marka dambe laakiin nabiga oon wax qorin sal اlahu calيه wasalam waxna aan akrin meel ku qoran waxa weeyaan kelimad kooban ayuu ku sheegaya sida xaqiiqada bashariyada loo barto kelimad kooban sababtoo ah waa wayi min allah waa waxyi min allah laakiin rasuulu rasuulka rasuulka alumiyu ee ummiga ahon wax qorin sal اlahu calيه wasalam isaga ammaanay u tahay nabigunusan wax qorin sababtoo ah hadduu wax qori lahaa gaala waxay dhihi lahaayeen waxa uu akrina waa soo akriye waa la soo baray meeluu ka soo akriyo warqaduu ka soo akriyo ha asaga ammaana u tag banu aadamka kalena ceebay ku tah wax qorin xal ayaga ambiyo maaha haddaysan wax qorin say wax ku baranayaan banu aadanka kale waxaa laga rabaa inay waxna akriyaan waxna qoraan amaa nabiga ilaahi weynaa subxaana wa tacaala waa arrin uu ku ayiday wax meel ku qoran fiiriya ma akriyo waxna ma qoro xarafba markuu warqad dirayo qofkuu yeeraa qor uu leey waa ku yeerina sidaasuu ahaa markaasaa qof kastoo wax yaro insaaf iyo cadaalad ku jirtay wuxuu ogaaday wuxuu akrina inaysan ahayn wax la baray iyo wuxuu meel ka akriyay lababa kiciye soo ma jeedin ee ay tahay waxyi min allah inay tahay saasay ku qanceen dadkii cadaaladda lahaa laakiin rasuulu rasuulka alumiyu aan wax qorin sal اllahu calayh wasalam yaqtasiru waa soo gaabina lahaa bashariyadda alxaqa shayga xaqa ka ah ee runta ka ah minhaa akhlaaq wanaagga inta runta kaa ah ee bashariyada lagu garan karo ayuu soo gaabina xaqu waa shayga sugan minhaa akhlaaqda xaqa ka ah fii jumlati waaxidatin hal jumlu ku soo gaabina jumladoo ka mili haadalxadiii xadiidkan oo kale la mida ah. low kaanad bashariyadu hadday ahaa laheed tacqilu mid wax garanaysa la aamanad jamiican jawaabkiia la xadfo hal qof kama harin haddii banu aadan caqli leeyahy nabi moxamed sal allahu calay wasalam low kaanat ilbashariyatu hadday ahaalee tacqiilu mid wax garanaysa laaamanad waa rumayla jamiican dhammaan haada kanu amrun waa arin arrinkoo lam yahtadi ilayhi uusan ku hanuunin axadun hal qof oo min alkhalqi makhluuqa ka mid a ilaa rasuulalahi rasuulka ilaahi maanay sal allahu calayh wasalam lianna kalaama rasuulka hadalkiisa waxyun waa waxyi waxyigoo minallahi alla xaggiisa ka aday tacaala ilaa waa sarreeyaahe wa haadaa in nabigu bashariyadii sidii lagu bara lahaa hal jumla noogu cabiray wahaada arrinkaasu waaxidun waa hal mid oo min dalaa'ili sidqi nubuwatihi nabiga nabinimadiisa run inay tahay daliilyada tusaya ka mid ah sala allahu calayh wasalam khuluqun nabawiyun cadiim dhaqan nabiga loo nisbeeyo weynan badan khuluqun dhaqan dhaqankoo nabawiyun nabiga loo nisbeeyey dhaqankaasoo cadiimun weynan badan dhaqankaasoo libayaani maa shay la caddayntiisa u sugnaaday kaana calayhi uu ku sugnaa rasuululahi rasuulka ilaahi sal اllahu calيh wasalam dhaqankaasoo libayaani maa shay la caddayntiisa u sugnaaday kaana calayhi uu ku sugnaa rasuululahi sal اllahu calيh wasalam oo min khuluqin dhaqan wanaag ah maca ahli eelkiisa la jirkiisa eelkiisa markuu la jiro dhaqan wanaagiisa faqad rawaa muslimun imaam muslima ka wariya can caaisha qaalad caaisha waxay tidhi maa daraba rasuulullah rasuulka ilaahi ma garaacin sala allahu calayh wasalam shay-an shay qaddu weligiis biyadii gacantiisa walaa mra'atan haweenay ma garaacin walaa khaadiman shaqaalena ma garaacin ilaa an yujaahida markuu ku jihaada maahane fii sabiila jidka alleh oo u gaalo garaaco weligiis arya ma garaacin geel ma garaacin lo ma garaacin caruur ma garaacin addoonna ma garaacin islaamna ma garaacin weligiis gacantiisa nabar qof kulama dhifan aan galahayn halkee adduunka korkiisa laga heli karaa waxa weeyaan waa la ilbaxay xuquuqaa la ilaalinaa xuquuqlinsaan la ilaalina hal qof oo cadow ilaahay cid aan ahayn aan nabar ku dhifo halkaa laga heli karo ha dhalo ha la dhaqmo addoon ha u ahaado shaqaalihiis ha ahaado weligiis gacantiisa nabar uguma dhifan qofka weligiis ilaa kii ilaahay ku addoonsadoo jihaadka maane ou janno ku galaayey oo uu allihii abuuray ku adeecaya muuha weligiis weligiis maa daraba rasuululahi rasuulka alle ma garaacin sal اlahu calيه waslm shay-an shay qadu weligiis biyadii gacantiisa kuma garaacin walaa mra'atan haweeney ma garaacin walaa khaadiman qaadunkiisa ma garaacin ilaa an yujaahida markuu jihaada maana fii sabiilah oo u gaal garaaco wamaa niila lama gaarin minhu nabiga shay-un shay qadu weligiis weligiis ma dhicin nabiga in sharaftiisa la gaaro qofaa wax ka sheega midaa xamana midaa caaya midaa gacanta ula tegaa halkaasa inta midku dhigay kuleetigaa uu yidhi nasii xoolaha alla kuu dhiibay markaasaa geed ku dhigay nabigii go-i kore geedaaba ka qaatay war haddaan hayo waa ku sii lahaa wixaan hayo waa baxsho gaw ku siima saas iskaga riixi ma had weligiis saas xataa iskagama riixayo mm-hmm. soo ma jeedid gaalada markay joogto miya dhowr goray soo baxday dhammaan saxaabada isagaa ka geysisana nabigu sala allahu calay wasalam maalintii uxud dhammaan waa carareen nabigaa soo haray markaasuu seeftiisa taqatu gaalada la aad ah. maalintii yowmu xunaynna waa carareen markaasuu faraskiisiyuuba jeeglayba markaasaa cabaas uu kula dhegay hogaankii war rasuulka gaalada ha gelin war ha gelin kaligaa atay ciidankii waa tegey halkii ka soo kala firiyay saxaabada marka arkeen nabiga keligiisu cadowkiisii socda marka gaal la joogo hee kaasu ah dhan isagaa geysan qof muslima u imaana intuu ku dhega war wax isii isii ma bixidid badane ken waxaad haydo waar waa dhameeyey wii aan hayo ah, gaala u yimaada aan rabbi rumayn markaasu boqol halaadsi boqolkaa salaad hadde rabbi weli ma rumayn ogow ah, rabbi weli ma usan rumayn mid inta u yimid oo la dul istaagayo isagoo hurdaay seeftiisii qaatay uu yidhi waryaa yaa iga kaa dhacsana maxamed markaasuu yidhi rabbi iga kaa dhicina markaasay seeftii ka dhacday markaasuu qaatay yidhi haye adiga yaa iga kaa dhicina markaasuu yidhi anu rabbi ma haystee qof wax qabsado qofkii u qayr badnaan noqo markaasuu orska ka cibaadi ah markaasuu qofku arka wuxuu idhahdaa waxaan soo arkay adduunka qofkii u qayr badnaa haddee ma rumay nabiga ogow ninkaas waa gaal adduunkan qof la qayr eg weligay maal ninkan inta dulmiyey oo weeraray iqabta iska koydaayay arninku xuu ah uu leey ah. asagiyaa dadka uu sheega ole waray ninkaas yaa laydinkaga hormaray ninkaas wax la qayr eg lama arkay akhlaaq iyo dhaqan wanaag iyo diin maaha afka daloola maaha oo dhaqan ah ayuu dadka kusoo jiitay nabigu sal اlahu alيه ma dhici qof inuu la mid noqdo laakiin qofku waa inuu iska doondoona shaqadii nabiga sal اlahu alيه waslm wamaa niila lama gaarin macnaha wax lagama sheegin wax lama yeelin oo weligiis ma aarsan weligiis inta wax la yeelo ma aarsan ah, ilaa ilaahay diinkiisa marka lagu xadgudbo maahan wamaa niila lama gaarin minhu nabiga shay shay qadu weligiis oo fa yantaqima uu ka aarsado min saaxibihi qofkii shaygaas u saaxiibkaa ah, oo dhibkaas gaarsiiyey ilaa an yuntahaka marka la qarariyo marka la dilaacyo maahani shay-un shay shaygoo min maxaarimillah ilaahay wuxuu xarimay ka mida shay alla xarimay marka qofku ku dhaco oo fa yantaqima uu u aaro lilaahi alla caza wajal fiiri marka diinta lagu ka xadgudbo waa caroona waana u aaraa ilaahay u fiirso annaga bilcagsiana maaha qofka wax yar haddii wax laga sheego waa karkara ma ujeeda waa doobina waa karkara awooddiisu adeegsana laakiin haddii kungoor diinka alle lagu xadgudbo waa barf ah, wuxuu le ilah isagaa diinkaas difaacaya anugu waxa weeyaan waxaad moodaa cabdulmualib cabdulmualib oo kacbada markay ay soo weerareen waxa wayaan xabashadu uu u tegi ah, marka ad u haybad badna nin qurux badan oo weyn oo haybad weyn markaasuu gaalkii ciidanka wato maroodiyaalka watay meeluu fadhiiso war bal halkaan fadhiisiyo xaad rabta markaasuu yidhi aad meeshan ka dhacdeen ood naga qaadeen geeliyaan rabay wuxuu yidhi soo socota ila haybad weyned laakiin hadda inaadan qiimo lahayna ii soo baxdo qiimo darana geelaad ka hadlaydaa huu yidhi kacbadii dhammeedo alla idinku sharfaan rabaa inaad dhagax dhagax u kala tuuro geelaadka markaasuu yidhi kacbadaas rabbiga leeda isagaa difaacaaye ni anugu geel aan leeyahay geelaysi qiimo melido or geelaaga wadu kacbadaan ayadana aan raba dhagax dhagax in u kala tuuro waa waxaad sharafta ku aad markuu maraa meeshii ilaahay dhabarka uga jabshay gaaladii inta ciidan usoo diray iyo shimbiro marka fiiri maanta waxaad moodaa qofka soomaaliga cabdulmualib cabdulmualib gaal u ah muslim maaha ah, kan ugu fiican ole diinkiisa alla isagaa difaaca xaaniga iigu jira laakiin wax yar asaga marka looga xadgudbo waa qarxa sabri ma naftiisa xoolihiisa maalkiisa dhiiggiisa sharaftiisa marka ilaahay lagu xadgudbo baraf dameeraad mooda ah, the youth jannada alle ma galo qofkan qirada nabiguna bilcagsi wa naftiisa sharaftiisa xoolihiisa maya weligiis uma aarsan laakiin marka ilaahay diinkiisa lagu xadgudo markaasu aari jiro ilaahay oo aari jiro wahaadaa kanu khuluqu waa dhaan wahaadaa kanu khuluqu waa nabiga dhaqankiisii sala allahu calayh wasalam maca tabarta yar uu kula dhaqmi jiray ka nisaay sida dumarka walkhadami iyo shaqaalaha warawa lbukhaariyu wa muslim bukhaariyo muslim waxay ka wareen can anas ibni maalikin qaala anas wuxuu yidhi khadamtu rasuul allah rasuulka ilaahiyaan u qaadumeeyey sala allahu calayh wasalam cashara siniina toban sano wallaahi allaan ku dhaarta u fiirsado waa toban sano maa qaala lii ima dhihin uf waxaas waan dhibsana uf waxa weeye waxaas waan dhibsana uf annagu waxaan idhaha wixii aan nacayn oon qurunsanayn weligiis ima dhihin waxaas waan dhibsana toban sano oon u qaadumaynayo bal yaa soo istaagi karoo dhihi kara anaa hebel toban sano iska daa laba biloodaan isla shaqayna hal mar ma dhihin waxaasan dhibsana laba bilood yaa dhihi kara toban sano iska daay ah, toban sano xagga dhig maa qaala lii ima dhihin uf waxaas waan dhibsana qad weligiis walaa qaala lii tanaa ka sii daran fiiri walaa qaala lii ima dhihin lishayin shay oo aan sameeyey lima facalta kada shaygaan xaad u samayn qofkii waa qaadin waa shaqaale waxbuu samayna soo maaha weligay shay aan sameeyey shaygan maxaad u samayda ima dhihin oo iskaga day weyd o wahallaa facalta kadaa shay aan ka tegayna weligay ima dhihinu shaygan maxaad u samayn weyd oo uga tagta mid aan sameeyeyna maxaad u samayda ima dhihinu bal adduunka hogaamiyaalkiisa hal hogaamiye ma soo saari karaan oo waxa weeyaan iska daa toban sanee hal sano qof la shaqeeyey aan hal mar dhin shaygan maxaad u samayn shaygan xaad uga tagta ah, hal sano iska daaya hal bilcariyan soo saaray ah, qof dadka uu la shaqaynayey aan hal marna dhihin shaygan maxaa u samey wey u fiirso wa haadaa kanu khuluqi waa nabiga dhaqankiisi uu kula dhaqmay maca sabiy weliba caruur saqiira anasoo saqiiru la dhaqmay nabigu sala allahu calay wa haadaa kanu khuluqu waa nabiga dhaqankiisi khuluqu qaadu waa godanta khuluqu waa nabiga dhaqankiisii sal اlahu calيه waslm maca sabiyin saqiir uu kula dhaqmay wa rawaa muslim wuxuu wariyey raqamka laba kun saddex boqol iyo toban wuxuu ku wariyey muslim canhu anas ayadda noqoshay annahu anas qaala wuxuu yidhi kaana rasuululahi rasuulka alle wuxuu ahaa sal اlahu calيه wasalam min axsani الnaasi dadka kan ugu wanaag badan khuluqan xagga dhaqanka fa arsalanii yowman maalinuu ii diray lixaajatin dan dantaas soo qabo uu iidhi faqultu waxaan idhi wallaahi la adhabu wallahaanan aaday u fiirso waa rasuulkii alle wiilkii saqiirkaa wuxuu ihi wallaahaanan aadayn nabigu kelimad xataa kuma soocelin shib waa iska aamus u fiirsada wuxuu yidhi anas wa fii nafsi nafsadaydana waxaa ku sugan an adhaba inaan aado limaa shayga amarani uu amray bii shayga nabiyullah anigana waxaa ii go-an uu yidhi shayga nabigu uu amray inaan aado markaas waana saqiir ma qaan gaarin isagu dembi male afkan waxaan ka idhi wallahaanan aaday qalbigana waxaa iiga go-an inaan aado waxa rasuulku amray saasaa ii go-an wa fii nafsi nafsadayda waxaa ku sugan aan adhaba inaan aado limaa shayga amarani bi nabiyullaahi uu amray sal اlahu alay nabigu khalaasuu iska daay waa baxayba arrintiiyaan aadayo markaasaan caruur suuqa ku cayaarayda ag istaag caruur suuqa ku cayaarayda anuu ag taagan uu nabigu tartiib inta u soo gaato halkaas iqabtay sheegada markaasuu horya anas yare caawa meeshaan kuu diray markaasaan rasuulka alla waa aadaaya haddaba u socdaaba u fiirso waxa wey waa la kaftama waa qosla waryaa daalimiyo caruura iskala cayaarayda intay shaqo ku dira ma jirto ma jirto u fiirso fa waa baxay yidhi anas xataa amura ilaa aan maray calaa sibyaanin caruur wahum caruurtuna yalcabuna waxay ku cayaarayaan fi suuqi fakharajtu waa baxay xataa amura ilaa aan maray calaa sibyaanin walaal hum caruurtu yalcabuuna ku cayaarayaan fi suuqi faidaa isla markiiba rasuululahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam qad qabada waa qabtay biqafaaya jeegadayda ama qadaadkayga halkaas qadaadka ama jeegadaa ayuu i qabtay min waraa'ii gadaalkaygu iga qabtay qaala anas wuxuu yidhi fa nadartu ilayh waa fiiriyey walxaal huwa nabigu yadxaku uu qoslay fiiriya waa farxad gelina weji macbuusnimo iyo caro iyo kama muujinayo waa qoslaa nabigu yaa unays anas yarow adahabta ma aaday xayu amartuka meeshii aan ku amray anas yare waa farxadgelin unays taskiira ah, la yidhaha qofkaa tala xumay tusee naxariisay tusee wiilkaygii yaraa wey naxariisay tusee yaa unays anas yarow adahabta ma aaday xayu amartuka meeshaan ku amray qaala wuxuu yidhi anas qultu waxaa nacam ana aniga adhabu aadaa yaa rasuul allah rasuulka alla anaa hadda aadaa haddaan dhaqaajina qaala anas wuxuu yidhi wallaah ilaahay baan ku dhaaraa laqad qadamtu waan u qaadumaynayay tisca siniina tobanay gaartay markii dambe maa calimtu ma ogi qaala inuu yidhi lishayin shay shaygoo sanactu aan sameeyey lima facalta kada wakada shaygaas xaad u samayd inuu yidhi ma ogi hal marna ow amase lishayin shay taragtuu aan ka tegey hallaa facalta kada wakada shaygaas iyo shaygaas maxaad u samayn weyda hal mar inuu yidhi ma xasuustu hal mar inuu yidhi ma xasuusto haada alkhuluq dhaqan wanaaggan laa yaqwa ma awoodo calayh korkiisa ilaa nebiyu cid nabiya ah maahan qof kale ma awoodo qof kaloo awoodaa ma jiro wa ilaa haddii la awoodo fal turinaa bal hana tusiyeen alxadaraatu ilbaxnimada la sheegaya amase ilbaxnim amase dadka hormaray dowladaha horuu maray ee ilbaxnimada sheegtay fii cudamaayaha madaxdooda hanaga tuseen bal madaxdooda hanaga tuseen tanoo kale wailaa falturinaa hana tuseen alxadaaraatu ilbaxnimayaalka ama dadka horu maray fii cudamaayaha madaxdooda mundu waqti laga soo bilaabo khalqallahu alla abuuray albashara banu aadam maalinkii banu aadam alla abuuray ka soo bilow ilaa maanta la soo gaaro bal hana tuseen daa ricaasatin qof madaxnimo u saaxiib ah oo yucaamilu ula dhaqmaa khadamahu dadka u adeegaa nisaa'u dumarkiisa haadihi mucaamalata ah, haadihi lmucaamalata bal hana tuse hal mid haddii la yidhaha labaatan qofaad u talidaa dhulka inuu ku soco waayo ka cabsanaa kibirka iyo isla weynan uma man daa waa kuma alladii qofka caashara la dhaqmay axaddan qof sanatan waaxidatan hal sano faqad oo kale ah walam yusmichu qofkaasna aan maqashiin kelimata uf hal sano kaliya qof qof la dhaqmay oon hal mar dhihin uf ama waxaas waan dhibsanaya uf waxaas waan dhibsanaya wey casharaati lmaraat tobanaan mar aan dhihin waa kuwa yaa sheegi kara allahu akbar wuxuu yidhi shiiku inahu shaaniye layakuunu waxaa ahaana bayna rajulayni laba nin dhexdood mawaddatun kalgacalo cadiimatun weynan badan wa iqaa'un walaaltinimo qadiimatun horreyday fa idaa cashara markuu la dhaqmo axadumaa midkood al aakara midka kale fii safratin waaxidatin hal safar hal safar markuu la dhaqmo rajacaa way soo laabanayaan labadoodu bikayri lquluub quluubtiiba mid aan ahayn allatii qulubtii kaana kaanaa ay ku sugnaayeen calayhaa qulubta korkeeda halka safaray isku nacayaan wallahu lmustacaan ilaahay baa kaalmo laga dalba faallaahumma yaa allah allah kama axsanta sidaad u wanaajiday khalqanaa abuuristayada fa axsin allow wanaaji khuluqanaa dhaqankayaga walxamdu mahad dhammaantiis lilahi alla u sugnaada